alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaana waa kii soddon iyo afraad ee ka mid ah kitaabkii cumdat alaxkaam bimacaalimi alxalaali walxaraam oo iska lahaa asheekh cabdilqani ibn cabdilwaaxid almaqdasi raximah llahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa kitaabu alaymaani wannuduur kitaabul dhaarihii ayuu u kitaab yahay ama kitaabul aymaani dhaaraha kitaabkoodii weeye iyo wannuduuri nadarkii la gelayay iyo shardigii qeybtan koobaad laba qaybood buu kitaabku ka kooban yaho al aymaan wanuduur marka qeybtan koobaad oo ku saabsan al aymaan wuxuu ku sheegi doonaa musanifku raxmatullaahi calayhi toddoba xadiid can cabdiraxmaan ibni samurata waxaa laga wariyey can cabdiraxmaan can cabdiraxmaan cabdiraxmaan waxaa laga wariyey cabdiraxmaanki ibni samurata ina samuro ah radiallaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi ilaahi rasuulkiisii yaa cabdaraxmaan yaa cabdaraxmaan cabdiraxmaanow cabdiraxmaankii ibna samurata ina samura ahaayow laa tas'alhaa codsan alimaarata madaxtinimo imaaradu waa xilka la qabto imaara haddii la yihahda marka waa saas amaare haddii la yidhahdana waa astaan iyo calaamad fa innaka adiga in uctiita haddii lagu siiyo haa madaxtinimada can mas'alatin codsi xaggeedna lagugu siiyo aad codsatoo tira halla i doortood u e, ololaysay wukilta waa lagu tala saaranayaa ilayhaa xaggeeda wa in uctiita haddii lagu siiyo haa xilkii iyo madaxtinimadii can hayri mas'alatin codsila-aan adoon waxba codsan dadku hadday kuu gartaan oo ku yidhahdeen wax ku dhaama lama haye xilka noo qaba iyo hoggaanka ucinta waa laguu kaalmaynayaa calayhaa dusheeda waidaa xalafta haddaad dhaaratid calaa yemiinin dhaar dusheedna aad ku dhaaratid oo fa ra'ayta aad aragtid khayrahaa ayada waxaan ahayn khayran inay ka khayr badan tahay minhaa dhaartii aad dhaaratay fa kafir ka kafaaro gudo can yemiinika dhaartaadi can yemiinika midigtaadi ma aha waa dhaartaadi wa'ti la imow alladii kan huwa asaguba khayrun fiican oo khayrka badan xadiidku wuxuu ina tusinayaa daahirkiisuna ka muuqata in xilka la codsadaayo inaysan wax fiican ahayn asal ahaanba fuqahada iyo culummada muslimiintuna arrinkaa way ka hadleenoo qofka cid dhaama haddii la waayo cid dhaanta haddii la waayo aqoonyahankii iyo dadkii xilkaska ahaan ay u gartaan dee waxay noqonaysaa markaas laazim bay ku noqonaysaa haddii kaleeto waxa weeye inuu raadsada ma aha sababtuna waxa weeye loogu diidan yahay haddaad adigu codsatid ilaahay wuxuu yidhi rasuulkiisu lagugu kaalmayn maayo wax aan lagugu kaalmaynayna hadda see guul ugu gaaraysaa dadkana wax ugu taraysaa waxba kuu tari mayso dayib imaarada iyo madaxtinimada xil kastoo la qabtaa soo gelaya waxaa soo gelaya inaad dadka wax u sheegtid waxaa soo gelaya masaajid inaad imaamkiisa inaad macallin meel macallinnimo usoo tiraahda macallin ha layga dhigo suuqan waxaan ka noqonaya guddoomiyaha suuqa ganacsatada kulli ama xilkii guud ha noqdo ama kuwan yaryarka ha noqdeene sidaas weeye qofku inuu u tartamo codsado kafaaraadka waxyaalaha la kafaara guto baxi fiican buu xaafid ibn xajar mujalladka koob iyo tobnaad fatxubaariga ku leeyahaa xadiidka waxaa weeya safxada safxada todobaboqolix boqol toddobaatan iyo afar ayib xadiidka lix boqol toddobaatan iyo eh, lix boqol eh, lix kun toddoba boqol labaatan iyo kow almaaziri wuxuu leeyahay kafaaraadka la guto saddex qaybood bay u qaybsamaan saddex xaalood bay leeyihiin adigoon dhaaran adigoon dhaaran inaad tidhaahdid waa kafaaro gudanahaya hadda maba bannaanaba maxaad ka kafaaro gudataa maba adan dhaarani dhaartiina kamaadan bixini tan labaad waxa weeye markaad inta dhaaratid shaygaad ka dhaaratay haddana aad ku noqoti markaas iyadaana marka dhaartii aad dhaaratay ka kafaaro gudo wallaahi hebel la hadli maayaa tiri wallaahi waxba ku siin maayo adoo wixii heli kara markaasaad wixii ka noqotay dhaartii mar haddaad jabisay kafaaro gudo taasuna waa qodob qodobka saddexaad waxa weeye markaa dhaaratay dhaartiina weli aadan ka bixin adoon dhaarti ka bixin ma kafaaro gudan kartaa waa masale khilaafiya u tilmaamay raxmatullaahi calayh waa hagaag inta badanna qofka xilka codsanaya waxay ku tusinaysaa inuu asagu rabo oo raadsanayo aysan ummad iyo mustaqbalkeed iyo danteed midna uusan raadanayn danka lahayn can abi muusa waxaa laga wariyay radia allaahu canhu magaciisa cabdullahi ibnu qays baa la yihahda alashcari qaala wuxuu yihi qaala rasuulullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama innii anugu nebi maxamed oo odhanaya in shaa allah wallaahi ilaahay baan ku dhaartay in shaaa ah hadduu doono allaahu alle laa axlifu ma dhaaranayo calaa yamiinin dhaar dusheed oo fa araa markaan arko khayrahaa ayada waxaan ahayn khayran inay ka fiican tahay minhaa dhaartii aan dhaartay ilaa ataytu waan la imaanayaa alladii kan huwa asaguba khayrun fiicnaansho badan oo khayr badan wa taxallaltuhaa dhaartiina waa ka xalaaloobaya waa ka kafaar gudanaya masalan waxaad tidhi wallaahi hebel la hadli maayo waa walaalkaa muslim ah waxaad aragtay inaad la hadashaa kuu khayr badan waad la hadlaysaayo hadalkaagii dhaartaha waad jabinaysaa dee dhaar maadaabay kaa dhacdana waad kafaaro gudanaysaa xadiidku sabab buu lahaa uu ku yimid oo abu muusahan xadiidka warinaya niman uu ka mid yahay niman rag uu ka mid yahay uu ka tirsan yahay oo qoyskiisa oo ashcari ah ayaa nebigu jihaad u socday inta yimidba wuxuu u yimidba waxay ku yidhaahdeen jihaadkaan rabnaa inaan kula aadno xoolana ma haysano hanti aanu ku jihaadno iyo gaadid aanu fuulanna sii markaasi wallahi idin siin maayo waxaan idin siiyana ma hayo markaasaa nebigu helay wuu siiyey markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi haddaan shay ka dhaarto wax ka khayr badan arko dhaartiina waan jebinayaa kafaarigudna waan la imaanayaa can cumar ibni alkhadaab waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi can cumara cumar waxaa laga wariyey cumarkii ibni alkhadaabi inaa khadaab ahaa radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulullahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam ina allaaha alle yanhaakum wuxuu idinka reebayaa an taxlifuu inaad ku dhaarataan biaabaa'ikum aabbayaashin oo tidhaa aabbahay iyo hooyaday baan ku dhaartay iyo awowgii hebel walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday faman ruuxii kaana ahaaday xaalifan mid dhaaranaya falyaxlifa ku dhaarto billaahi alle haddii kalena aw liyasmut ama ha aamuso ayib xadiidka ibnu cumar isagoana wuu soo arooray ayib bukhaarina waa ku soo aroora weliba qaybtan dambana wa fii riwaayatin riwaayad kalea waxaayd qaala cumar wuxuu yidhi fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa xalaftu ma dhaaran bihaa aabbayaashii mundu laga soo bilaabo wakhtigii samictu aan maqlay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama yanhaa isagoo reebaya canhaa dhaartaas aabbayaasha lagu dhaarto daakiran xaalaan ahay mid u kasaya oo naftayda anugu ugu dhaaranaya walaa aathiran xaaraan ahay mid cid kale ka soo guurinayo aan leeyahay hebel baa sidaa yidhi oo aabbahay baan ku dhaartay yidhi yacnii wuxuu la jeedaa xaakiyan anoo ka xikaayoonaya ka warramaya can hayrii aniga cidaan ahayn annahu asagoo xalafa inuu ku dhaartay bihaa dhaartaas ayada ah sababka nahyigu wuxuu ahaa qurayshtu waxay ku dhaaran jirtay aabbayaasheed aabbayaashood bay ku dhaaran jireen markaasaa nebigu reebay sala allahu aleyh wasalam sababtu waxaa weeye dhaartan makhluuqaad ku dhaaratay wuxuu keenayaa weynayn la weyneeyo oo xadkii ilaahay la gaarsiiyo xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo ka qaadanaynaa in ilaahay cid aan ahayn lagu dhaartaayo inaysan sax ahayn dhaarta noocaasina aysan guntamaynin maba guntamaysaba haddii lagu yidhaahda dhaaro waad tidhahda ilaahay rasuulkiisaan ku dhaartay iyo kacbadaan ku dhaartay iyo qoyskayaga odagii uu ka soo fircamaan ku dhaartay iyo waxaasu dhaar ma ah dadka qaar soomaalida waxay yidhahdaan markuu rabo inuu ku qanciyo ilaahu balaaya ay dhibsato ilaahu jinni ila tago ilaahu warin jinni igu taag haddaan waxaas been sheegaya aan run sheegayo ilaahu hooyada iyo aabbaha iga qaad waxaaso dhan dhaar ma aha kulli dhaar ma aha waa waa ishabaar aad ishabaartay habaara ishabaartay weeyaane alxalifu bikayrilahi kuwaasu ma soo gelayaan xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey inaysan fiicnayn dadka qaarkood hadallada xunxun ay yidhahdeen xataa in la xikaayodo haddaan dankeetay jirinin taasna xadiidku wayna tusinaya sifaadka ilaahina waa lagu dhaaran karaa oo dee sifaadka ilahi baa lagu dhaaranaya subxaana ayib can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu can innabiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi qaala sulaymaanu nebi sulaymaan baa wuxuu yidhi sulaymaankii ibnu daawuuda ina daawuud aha dee nebi sulaymaan waa ina daawuud nebiyullaahi sulaymaan iyo nebiyullaahi daawuud waa isdhaleen calayhimaa dushooda ha ku sugnaato assalaamu nabadgelye la atuufanna waan ku wareegayaa alleylata caaway calaa sabcina toddobaatan imra'atin exaas imra'atan exaas teliiddu xaalo ay dhalayso kullu imra'atin nusakda qayba waxay qoran kullu waaxidatin mid kasta oo minhunna ayaga ka mida hulaaman wiil wiilkaasoo yuqaatilu dagaalamaya fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa fa qiila waxaa lagu yidhi lahu nebi sulaymaan qul waxaad dhahdaa insha allah ilaahay hadduu doono falam yaqul muusan odhanoo waa halmaamay fa taafa wuu ku wareego wuu u galmooday bihinna toddobaatankii haweenahaaba falam talid maysan dhalin minhunna ayaga xaggooda xaaluu ka ahaaday ka ahaatay ilaa imra'atun hal xaas waaxidatun ee keliya mooyaane hal xabbaa ka dhashay ayadu maxay dhashay nisfa insaanin way dhicis dhicis bay dhashay ilma haafay dhashay wala dhicis dhammaystir maahan ilma jeexay dhasho meyd qaala wuxuu yidhi waa abu hurayra faqaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam low qaala hadduu odhan lahaa nebi sulaymaan in sha allaahu allah hadduu doono lam yaxnaf dhaartaas ayadaa kumana dembaabeen waxna waa u hirgeli lahaayeen wa kaana wuxuuna ahaan lahaa arrinkaasi darakan haleelid lixaajatihi dantiisa uu haleelo qowluhu hadalkiisa uu yidhi nebigu qiila waxaa loo yidhi lahu asaga qul waxaad dhahdaa insha allaahu yacnii qaala waxaa yidhi lahu asaga arrinkaa ku yidhi almalaku malaggii riwaayaadka qaar waxay sheegeen jin buu ahaa maya aadami buu ahaa kay dooniba ha noqotay qof la telinayaa wuxuu ku yidhi insha allaahu dheh xadiidkani eh, riwaayaadka ku soo arooray way kala duwan yihiin haweenka habeenka halkaa habeen uu u galmoodooo reeraystoo sariirta kula kulmay nebiyullaahi sulaymaan qaar waxay sheegayaan lixdan xaas qaarna waxay sheegayaan toddobaatan qaar waxay sheegayaan sagaashan qaarkood sagaashan iyo sagaal haween ah qaarkoodna boqol boqol xaas oo uu lahaa inuu habeenkaas u wada galmooday waxaa laga yaaba inay tira boqol xaas ma la guursan karaa maya shareecadana lama ogola ninku afar xaas ka badan diinteenna ma guursan karo nebigeenna waa u bannaanay afar ka badan sida sagaal iyo wax la mid ah laakiin dadka kale maya looma ogola afar ka badan ninku ma guursan karo marka taasi waa qodob culummada qaar baa waxay isku waafajiyaan ay leeyihiin tirooyinkaasu isdiidi maayaan oo toddobaatankuna xaaskiisay ahaayeen ama lixdanku oo xor bay ahaayeen inta kalena addoommay u ahaayeen xadiidku wuxuu inoo faa'iidayoon ka qaadanaynaa ficilka khayrkaa samayntiisa iyo wax falka wanaagsan in la sameeyo asbaabtiisana lala yimaado inay aad u habboon tahay wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey istinaha in lala yimaada sunanimadiisa waa maxay insha allah caawaan imaanaya habeen dambaan darsiga akhrinaya waa isu imaanaynaa insha allah waa iloobi xadiidku wuxuu kaloo inoo oon ka qaadanaynaa waad garanaysaa nimanka yajuuj iyo wamaajuuj waa niman shar badan oo suuratulkahfi ilaahay kaga warramay oo meel xadiid axaadiista nebiga kusoo aroortay oo bani aadamkay rabaan inay inta kusoo waana bani aadam intay kusoo fakadaan nag inay ka dhigaan derbi baa ilaahay ku gooyo wuxuu u sabab uga dhigay dulqarnayn yaa derbi ku awday oo meeshaasay soo dhaafilayihiin maalin walba subax waagu markuu barye baangadahooda iyo waxooda inta qaataan bay derbiyada qufaan waxay rabaan inay ka soo daataan maqrabkii derbigii oo ay jebinayaan oo wax yar uga dhiman tahay baa gabalku ka dhacay markaasna intaan birri baan israacinayna keena insha allahu ma yidhahdaan marka subaxii markay soo noqdaan meeshay sala ka soo bilaabeen buurtiioo taagan bay u imaanayaan xala ku noqotay sidii qiyaamada markii la gaaro baa ilaahay wuxuu waafajinayaa inay yidhaahdaan birri baan insha allahu dhammaystirayna markaasay waxay u imaanayaan wax yaroo meesha ka taagan intaasay israacinayaan marka markaasay dadko dhan fasaadinayaan intay yimaadaan waxay meeshaa soo gaaraan baqribayaan xadiidku wuxuu inoo faa'iidayo ka qaadanaynaa ambiyada ilaahay awoodda ilaahay uu geliyaa xagga shahwada iyo galmada oo xalaasha ahaydoo dee ilaahay siiyey ka warran adiga waxaa isweydiisaa qof bani aadam ah oo duruufo badan ku xeeran yihiin oo gaajoonaya oo waxa weeyaan dagaalamaya oo mashquulkii diineed oo waxawey dadka wax u sheegaya oo safrahaya oo imaanahaya oo haddana boqol haween ah boqol haween ah ama sagaashan ama toddobaatan ama lixdan hal habeen u wada tegay oo wada reeraysto jimac ku sameeyey waxaa laga yaabaa inaad la yaabtid nebigeenna sala allahu aleyh wasalam asagoo dhaqaal ahaan aad dhaqaalihiisa u hooseeyaan waxba haysan oo laga yaaba saddex bilood guriga nebiga dab inaan laga shidin oo laga yaaba gaajada nebigu intay ka badata dhagaxaan dhexda inuu ku xirto baa waxaa dhacaysay nebigeenna sala allahu calayhi wasalama mararka qaarkood inuu isu maro koob iyo toban xaas oo uu lahaa hal saac gudaheedu habeenimo ama maalinimo inuu isu wada mara tanu u tagahayaa wuu reeraysan uuu galmoonhayaa xiriir buu samayn mid kale u tegin wayna u bannaanayd waxaa laga yaaba marka inaad isweydiiso qofkan waa bani aadam seebay ku suurtoobi kartaa waxaa laga yaabaa bay culimmadu leeyihiin mar kasta uu qofku ilaahay ka baqiisu bato dareenkiisa shahwana waa siyaadaya qofku hadduu noqdo qof ciyaal suuqa oon indhihiisa xakamayn karin oo ninku gabadhii arkabuu iska fiirinayo tan sii socota oo tan agga xagga u fiiriyo maantao dhan gabdhahu iska fiirfiirinayo dareenkiisa shahwiyo raganimadiisa dacfi kubaana gabadhiina waa sidoo kale lakiin qofku hadduu noqdo qof xalaal miirad ah oo waric ah oo indhihiisa ilaashada oo xaaskiisa iyo ciddii ilahay u xalaalay imaha meel kale aan fiirin way u fududahay markaas shahwadiisu inay kobacdo marka macaasiduna qofka shahwadiisa way daciifisaa daacada ilaahina way xoojisaa way xoojisaa ayib xadiidku wuxuu inoo faa'iidayoon ka qaadanaynaa inay bannaan tahay qofku waxa wanaaggaah uu samaynaya inuu kasii warramo ilahay baan ku dhaartay sidaasaan samaynayaaba uu kasii warramay laakiin usuuskamaysan ahayn can cabdilaahi bni mascuudin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man qofkii xalafa ku dhaarta calaa yamiinin miyuu idiin qoryaa mise calaa yamiini sabrin yamiin miya laba tanweysanta calaa yamiini sabrin dhaar quusish sabarsiin dhaarteed quusid taasoo yaqtaticu uu ku goosanaya biha ayada maalam ri'in qof xoolihiis qofkaasoo muslimin muslim ah huwa asagoo fiihaa dhaartaa dhexdeeda faajirun mid ku faajirnima samaynaya iyo beenlow ah laqiya wuu la kulmayaa allaha alle walxaal huwa alle calayhi ruuxa dushiisa qadbaanu mid u caraysan u yahay wanasalat waxaana soo degtay ina aladiina kuwa yashtaruuna iibsanaya bicahdi illaahi ilaahi dhaarihiisa iyo ballamadiisa iyo wa aymaanihim dhaarahooda thamanan lacag qaliilan ee yar ilaa aakhiril aaya ilaa dabayaaqada aayadda laga gaaraya meesha ugu dambaysa muslim baa meeshaan la sheegay yemiin sabri waxaa loo yaqaanaa waa yemiin qof walaalkaaya aad ku quusinaysid wixiisi baad ku qabsata markaas ad waxaad le wallaahi bilaahi tallaahi anaa iska leh wuu quusta marka wuxuu isromilaha shwadaa iska dhadhiciya waxaan maad lahayn qofkii walaalkaaya xoolihiisii sidaasaad ku qaadatay marka dhaarta noocaasoo qofku nooca ugu been sheegayo qofkii ku dhaarta waciid adag baa ku soo arooray muslimka la sheegayna keliya khaas kumaha gaalka xoolihiisa haddaa xaqdarra ku qaato been ku qaato xataa lama ogola waa la mid laakiin muslimkaa sii daran xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey aayadda tafsiirkeeda ina aladiina yashtaruuna bicahdillahi wa imaanihim thamanan qaliilan ujeeddada laga leeyahay xadiidkaa fasiray xadiidka ayaa fasiray ayib xadiidku wuxuu kaloo ina tusay qofka maxkamadda jooga iyo qaadigu hadduu masalo kuu xukumo yidhahda adaala gartaan oo waxaa shaygan ku siiyo shaygana dhab ahaan aadan u lahayn ee qofkan xoogaa intaad loo yar adag qabsatay ama aftahan aad tahay sidaa ku qaadatay kuugu xalaaloobi maayo inuu qaadi ku siiyey can ilashcati bni qays waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana waxaa ahaa baynii aniga iyo wa bayna rajuli nin dhexdii khusuumatun dood fii bi'rin ceel dhexdii nin baan ceel isku qabsannay fakhtasabnaa waxaan u soo xugum tagnay ilaa rasuulilaahi rasuulkii alle xaggiisa ayaan u usoo dootagnay fa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu caleyhi wasalama shaahidaaka labadaadii markhaati la imow ayaa kuu markhaati kacaye ow yemiinuhu ama isagaa kuu dhaaranaya dhaartiisa qultu waxaan idhi idan haddaba yaxlifu wuu dhaaranayaa walaa yubaali una aaba yeeli maayo anigula markhaati ma haysto isaga dhaara haddaan idhahdaa ninkaanu kun iyo kow waxa weeyaan waa isaga mid oo hal maruu xagaf ka siinahaya u gaban maayo u hambaasi maayo fa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama man qofkii xalafa ku dhaarta calaa yamiini sabrin quusin dhaarteed taasoo yaqtadicu uu ku goosanaya biha iyada maala mri'in qof xoolihiis muslimin ee muslima taasoo huwa asagu fiiha dhexdeeda faajirun mid ku been sheegaya uu yahay laqiya wuu la kulmaa allaha alle casa qaalib hayo wajalla weynaaya walxaal huwa alle calayhi ruuxa qadbaanu mid u caraysan uu yaho ilaahay u ceshiisan yahay xadiidku marka wuxuu ina tusinayaa arrinkaa qofka sameeya waciid adag inuu ku soo arooray ayuu xadiidku inoo faa'iideynaya xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaa qofkii qof wax ku sheegtoo yidhaahda waxaanaan qofkaa ku leeyahaa waxaa laga rabaa qofka wax sheeganayo muddaciga ah dee inuu caddayn keeno kan munkirkaahoo diidanna inkaa waxaa laga rabaa asagana waxa weeyaan dhaar baa laga rabaa axkaamtuna daahirkaas ayay ku soconaysaa dadka inooga muuqata wixii uu qarsoonna ilaahay unbaa garanaya khaaliqa ah ayib can haabit bni daxaaki alansaariyi waxaa laga wariyay radia allahu canhu annahu haabit baayaca wuu la baayactamay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama taxta ashajarati geeddii hoosteeda laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati baycatu ridwaan sulxulxudaybiya ahayd kutub siyar baynu ku soo marray wa anna rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man ruuxii xalafa ku dhaarta calaa yamiinin dhaar bimillatin diinna ku dhaarta diintaasoo hayril islaami islaamkaan ahayn wuxuu yidhi waxaa haddaan sameeyo kiristaan baan ahay buui ama wuxuu yidhi waxaa haddaan sameeyo yuhuudi baan ahaa ama wuxuu yidhi waxaa haddaan sameeyo mushrik baan ahaa ama wuxuu yidhi majuusi baan ahaa diinta islaamka diilaan ahayn ayuu ku dhaartay kaadiban xaaluu yahay mid been sheegaya oo waxa uu sheegayaaba waa been mutacammidan ee weliba ula kac sidaa u sameeyoon cidina aysan dirqin fa huwa asagu kamaa sidii weeye qaale uu yidhi diintaa uu ku dhaartay buu dee diin u ah waman ruuxii qatala dila nafsahu naftiisa bishayin shay ku dila sun buu cabbay torrey buu isgeliyey waa isqarxiyey meel buu iska soo riday god buu isku riday waa wax asagu uu sameeyey ugu talagalay asagoo nolosha la dagaalamaya cudiba waa lagu cadaabayaa bihi shaygaas alqiyaamati maalinka qiyaama cudiba qofkii waa la cadaabayaa bihi shaygaas lagu cadaabayaa yowmaalqiyaamati qiyaamada maalinkeeda walaysa ma ahan calaa rajulin nin dushiis nadrun wax nadar ah fiimaa shaygii laa yamliku uusan awoodin haddaan idhaahdo waxaa igu ballan ah oo aan ballan ilaahay ku qaaday waxaa weeye kabahaga caawa inaan sadaqaysto oo maxaan sadaqay maanaa kabahaga maanaa iska leh malihi ballan ilaahay waxaan ilaahu ballan kugula gelayaa hebel waxa weeyaan gurigiisa inaan masaajid ku dhiso oo hebel gurigiisa maadaade maxaad ballan ku gashay waxaadan adigu awoodin oo aadan milkigiisa lahayn nadar aad ku gashay ma kaa ansaxayo xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid a nebigu wuxuu sheegay qofkii diinta islaamka diina ahayn ku dhaarta waa siduu yidhi hadduu diinta islaamka qalbi ahaan u diidan yaho diinta kale ku dhaaranayo ayla quman tahay dee waa gaal haddii laakiin muslim diintiisa aaminsan uu yahay waxaana hawaraacnimo kale u geysay dembi kabiiraahu galaye diintii kama uusan bixin ayib xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oo kaloo aan ka qaadanaynaa naftiisa qofku inuu dilo inay xaaraamtuhoon la ogolayn lama ogola hawshaas ayada waa muxaram wa fii riwaayatin riwaayad kalea waxay ahayd lacanulmu'mini qofka mu'minkaa lacnadiisu ka qatlihi dilkiisa ayay la mid tahy iyaduna waa kabiira min alkabaa'ir lacnad allaha kugu rido dadka qaar baa wax odhanaya marku xanaaq waryaha nacala aabbaha iyo hooyada haddaad nacala aabbaha iyo hooyada iyo wixii kaloo ka dambeeyey ku darteed waxaad la mid tahay adoo kow kaga siiyey kow adoo kaga siiyaad la dembi noqonaysaa soo dembi weyn ma ah weligaa iska ilaali dadka lama lacnado asagana ha lacdin waalidkiisana ha lacnadin wa fii riwaayati riwaayad kale waxayd oo muslim uu wariya man iddacaa qofka sheegta dacwa sheegasho kaadibatin ee been ah. ah man iddacaa qofka sheegta dacwa sheegasho kaadibatan ee been ah yatakaaru taasoo uu ku badsanaya bihaa iyada lam yazid uma kordhiyo hu asaga allaahu alle caza qaalibahayo wajalla weynaaye ilaa qilatan yaraan maahane halkaa waxaa laga wadaa dacwalkaadiba waxay leedahay tusaalayaal badan maalan waxaa tidhi waxaan ahay dhakhtar weligaan xataa iskuulba maad gelinba waxaa taqaanina ma leh soo sheegasho beena ma aha waxaa weeye adugu markaad dhakhtarnimada sheeganaysa waxaad islahay sharaf ku hel oo dadka kastam ku hel laakiin ilaahay wuxuu kaasi raacinayaa dulli iyo waxyaraan waxaad tiri aqoonyahan baan ahay oo qur-aankaan xifdisanahay oo jaamacadaan ka soo ba waxna kama jiraanba haddeeraad geelini ka timi waxaadna leedahay xoogaa waxa lagugu siiyo waxyaraan waxaan ahayn ka dheefi maysi waxaad tii waxaas anaa qabtay wax wanaagsanaayo la sheeg weligaana maad qaban ammaan iyo magac ku hel baad lahayd dulinimaad ka qaadaysaa marka wax kasta ayaa soo gelaya hawshaas ayada wax kasta ayaa soo gelaya ayib qofka mu'minkaana in la ixtiraamana waa waajib in la lacnadaana waa xaaraam baabu nadri nadarki ayuu u baab yahay shan xadiid buu musanifku baabkan ku sheegi doona nadarku waxa weeye inaad tidhahda ilaahu waxa haddaa i siisid waxaa igu ballanaa sidaa inaan sameeyo waa igu ballan nadarkaasaad gasha can cumar ibn alkhadaab asalkiisana waxaa la yidhahdaa iijaabu lmukalafi qofka mukalafka ahee qaangaarka ah waajibintiisa calaa nafsihi naftiisa uu ku waajibiyo maa lam yuujibhu sharcu waxaan sharcigu ku waajibin maalan waxaa tidhi waxaas ilaahu haddaad isiisid maalinka isniintaa waa soomaya isniinta in la sooma waajiba mise waa sunno waa sunno soo maa wixii baa ilaahay ku siiyey maxaa waajib kugu noqonaya inaad isniinta soonti soo maa isniinta soomkeeda waajib inuu kugu noqdo ma adaa isa saaray mise ilahi baa ku saaray adaa dusha adaa dusha u ritay sidaa awgeed nadarka noocaasa in la gala asalkiisu ma fiicnaba haddaad geshidna inaad fulisaa waajib kugu noqonay can cumar ibni alkhadaab waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuul qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow innii anigu kuntu waxaan ahaa nadartu mid nadray filjaahiliyati waqtigii jaahiligan waxaan ku nadray an actakifa inaan ictikaafo nagaado leylatan habeen wa fii riwaayatin riwaayad kale waxayd yooman maalin fi lmasjidi masaajidka alxaraam ee xurmad laha kitaabka awalkiisan kuso marray xadiidkan qaala nebigu wuxuu yidhi fa awfi fulih binadrika nadarkaagii aad gashay fuli buu ku yidhi oo samee xadiidku marka wuxuu inoo faa'iideeyey haddaad nadar ku gashid masaajidka inaad ku ictikaaftid maalin ama habeen ama bil waxaa waajib kugu noqonaya inaad ku ictikaaftid inaad sooman tahayna shardi ma aha markaad ictikaafays cumar waktiga uu sidaan samaynayay wakti uu jaahili ahaabay ahayd laakiin markaan dambe nebigu uu fuli leeyahay saxaabi bay ahayd saxaabi buu ah can cabdilaahi bni cumara radi allaahu canhuma cannabiy can innabiy nebiga wuxuu ka wariyay sala allahu aleyh wasalam annahu nebigu nahaa wuxuu reebay caninnadiri nadarka asalkaba nadarka nebigu waa reeba inaad ballan noocaasa geshid ilaah waxa haddaa isiisid qur-aanka haddaa ii fudaydisid waxaas haddaan helo waxaas haddii ilaah ballan waxaynaan waxaa samayo asalkiisaba waa la reeba wa qaala nebigu wuxuu yidhi ina nadra nadarku laa ya'tii lama yimaado bikhayrin wanaag wa inamaa yustakhraju waxa uun wax loogala soo baxaa bihi asaga min albakhiili ruuxa bakhiilka ahe gacanta adag ruux markuu caafimaadka qabay xoolihiisii bixin waayey waa marka intaasuu xanuun ku dhacan wuxuu odhanayaa ilaahay da caafimaad isiisi waxay u ballan inaan wax sadaqaysto waagu caafimaadka qabaa laga waayo wax sadaqayso oo masaajidda gasho oo agoonta wax ku sadaqayso oo ceelasho qod oo jidadka dadka u dhis marka in nadar la galaa karaaha inay tahay ayuu xadiidku inoo faa'iideynayaa wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey ikhlaaska iyo daacadnimadu waxaan khayr ahayn inaysan la imaan wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey bakhaylnimadu wax xun inay tahay wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey wixii sharcigu uu sharciyeeyey qofka ku ekaada ee ku kaaftooma ee ku dul socdaayay bakhayl maahana waa qof wanaagsan ee kariim can cuqbata bni caamir waxaa laga wariyey radiallaahu canhu qaala wuxuu yidhi nadartu waxaan ku nadaray nadarat dhe waxay ku nadartay oo ballan ku gashay ukhtii walaashay an tamshiya inay socoto ilaa beytillaahi ilaahay gurigiisa xaggiisa alxaraam ee xurmada leh xaafiyatan xaalay tahay mid cagacad bal adigu sii dheh ilaahu waxaa igu ballan ah inaan xajka aaday tira ama cumraa noqoto ama xaj aade laakiin markaan aadaya waxaa igu ballanah inaan anoo cagacad lugeeyo halkaba gasha dacasna xataa gashan maayo ayib fa amaratnii waxay ifartay an astaftiya inaan usoo weydiiyo lahaa iyada rasuulalahi rasuulka ale bal orad sidaasaa nader ku galaya rasuulka isoo weydiiye fastaftaytu waan usoo weydiiyey fatwadii hu nebiga sal alla lay wasalam fa qaala wuxuu yidhi nebigu litamshi ha socoto wal tarkab hana fuusho waxay sheegtay waxba kama jiraane ayib xadiidku wuxuu ina tusinayaa inay ansaxayso qofku inuu ku nadiro ilaahu waxaa igu ballanah inaan lug ku taga xaramka way ansaxaysaa taasu daahirka xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oan ka qaadanaynaa oo waxyaaluhu ina tusinaya ka mid ah gabadhahan ayadaahi dee meel fog bay ka timid oo sidaasay ku socotee laakiin riwaayada dabaraani baa waxay caddaysay inay nadar ku gashay in waxa weeyaan ay socoto ayadoo cagacad kow qodobkaas waa qodob qodobka labaad oo ay ku dhaaratayna wuxuu ahaa ayadoo madax faydan weliba ayadoo madax faydan markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sidaasi ma jirtee waxa weeye gaadiidkeedana ha fuusho ha lugayso waxaa weeyaan dharkeedana ha gashato dharkeedana ha gashato sababtu waxa weeye kaba inaad iska bixisid iyo kaba inaad gashatay midna daaca ma ah haddaan masaajidka markaan ka baxayo kabaha iga gashado gashiga kabahaan gashaday waxba daaca ma ah waa iska caadi wixii caadiga ee noocaasa marka inaad isu cadaabtid lama rabo lama rabo haddii ka warran aad nadar ku gashay inaad lugaysid oo xarabka u lugaysid laakiin aad awoodi weydid gaadiidka waad fuuli kartaa markaas ayada ah gaadiidka waad fuuli kartaa wuxuu xadiidku dhanka kale inaga tusinhayaa su-aashii aad rabtay qof inaad weydiisay qofkiina aysa kuu suurtaban inaad weydiisay inaad qof odhan karti iisoo weydi gabadhaanu yay dirsatay walaalkeed soo maa walaalkeed bay dirsatay ayib taana xadiidku waa ina tusinayaa can kacab bn malik waxaa laga wariyay radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow ina min towbatii towbadayda waxaa ka mid a ah an ankhalica inaan ka siibto ka dhex baxo min maalii xoolahayga xaggooda sadaqatan sadaqa darteed aan uga dhex baxo ilallaahi alla xaggiisa aan ku sadaqaysanayo ilaa rasuuli rasuulki rasuulkuna sadaqa ma qaato ilahna sadaqa kama baahna ilaahay dartii baan u sadaqaysan rasuulkaana u dhiibaya wey asagaa ku bixinaya meelihii mudnaa fa qaala wuxuu yidhi rasuul maxbaan ka booda sax can cabdilaahi bni cabbaasin waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma annahu asagu qaala wuxuu yidhi istaftaa fatwe ayuu weydiiyey sacad ibnu cubaadata sacadkiina cubaada ahaa rasuulallahi rasuulka alle fii nadirin nadar dhexdii nadarkaasoo kaana ahaa calaa ummihi hooyadii dusheeda tuufiyat ayadoo hooyadiisoo tuufiyat loo oofsaday qabla an taqdiyahu intaysan gudan ka hor nadarkaasoo tuufiyat laga oofsaday qabla an taqdiyahu intaysan gudan ka hor qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu caleyh wasalam faqdi gud hu nadarkaas canhaa iyada xaggeeda hooyadiis waxaa la odhan jiray umu camra binti mascuud gabar saxaabiyaday ahaydoo rasuulkana la baayactantay sanadkii sanaadu hijri shanaadu hijriga ayayna geeriyooto gabar qaymo badan bay ahayd marka nebigu nadarkii hooyada ka oofi buyi sala allahu caleyh wasalama waa masale marka masaladaasu sharci ah can kacb bni malik radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulallahi rasuulka allow inna min towbatii toobadayda waxaa ka mid a an aan khalica inaan ka dhex siibto min maali xoolahayga maadaama ilaahay toobadaydii aqbalay xoolahayga oo dhan inaan sadaqaysto sadaqatan sadaqa darteedoo ilallaahi alla dartaan u sadaqaysanaya iyo war ilaa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa fa qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam amsik hayso calayka dushaada bacda maalika xoolahaga qaarkood fa huwa haysashadaas xoolihii qaar aad la harteed qaar aad sadaqaysatid ayaa khayrun kuu khayr badan laka adiga xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey shayga khayrka iyo wanaagga ah in loo qasdo weliba qofku xoolihiisoo dhan uu sadaqaysan karo way bannaan tahay haddii aan wax kaleeta jirin oo diidaya dadka ahlu khayrkaa ah in lala tashado wixii falaho aad samaynaysid nebi maxameduu saxaabigaani la tashaday iyo qofkii kula tashada si wanaagsan in loola taliyooo loo naxariisto taana xadiidku inoo faa'iideeyey sadaqadu saamaynta ay leedahay dunuubta in lagu dhaafo ayana xadiidku waa inoo faa'iideeyey ilaahi in loo dhowaado looguna dhowaado nebi maxamed raacitaankiisa sal alay slam ninkaana wuxuu go'aansaday xoolihiisa inuu sadaqeeyo laakiin nebigu siduu ugu teliyey ayuu sameeyey ayib xoolaha waxaad u baahan tahay inaad haysatid wixii kaleetana aad bixisid baa kaaga khayr badan kulli inaad wada bixisid baabulqadaa'i qadihi ayuu u baab yahay qaduhu waa maxay waa xugumka saa idiin qori maayo alqadaa li xadiid buu ku sheegi doonaa alqadaa oo xukumka iyo qadaha iyo maxkamadaha iyo meelahaas ku saabsan can caaishata radia allaahu canha caaisho waxaa laga wariyey allah ka raali noqday qaalad waxay tidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man ruuxii axdatha soo cusboonaysiiyooo la yimaada fii amrinaa arrinkeennan haadaa ee kana waa diintee maa shay laysa minhu aan asaga ka tirsanayn fa huwa shaygaasi raddun ay marduudun calayhi mid lagu celinaya weeye ninkii qaadiga ahaa hadduu xukumo xukun aan sharciga ahayn xukunkiisu waa marduud waa celis wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ahayo muslim uu wariyey bukhaarina mucallaq isagoo wariyey man camila qofkii sameeya camalan camal camalkaasoo laysa calayhi uusan ahayn dushiisa miduu ku sugan yahay amrunaa diinkeennu fa huwa arrinkaasi marduudun mid lagu celinaya weeye wax kasta oo cuquud iyo heshiis iyo wax kala gadasho iyo guur ku saabsan iyo xukun oo ilaahay sharcigiisa ka hor yimaada kulligood waa mulqan oo wax laga soo qaadi mahayo hadur weeye axkaam kasta iyo xugum kasta oo la rido ridoon sharciga ilahi waafaqsanayn waxba kama jiro muxdathaatu lumuurra waa bidac oo diinta ku saabsan waxaa nebi moxamed uu la yimid ayaana waajib ah in la raaco walow dadka haystaaba dad yar ha noqdeen walow dad badanay ha khilaafeen wuxuu nebigu la yimid raac laazim bay kugu noqonaysaa xukumka ninka xaakimka uu ridayo oo baadilkaana xaqiiqada jirta waxba ka bedeli maayo ayib can caaishata waxaa laga wariyay radi allahu canha qaalat waxay tidhi dakhalat way soo gashay hindu bintu cutbata hindadii ina cutba ahayd imra'atu abi sufyaana abi sufyaan xaaskiisa ahayd calaa rasuulillahi rasuulka allay usoo gashay dushii sala alla alay wasalam fa qaalat waxay tidhi yaa rasuulallahi rasuulka allow inna abaa sufyaana abaa sufyaan rajulu nin weeye maxay isu yihiin waa nin iyo xaaskiis shaxiixun ee weliba bakhiila bay tiri odaygaygu waa nin bakhiil oo gacan adag xagga masaariifta reerka laa yuctiinii ima siiyo min annafaqati biilka xaggeeda xaaluu ka ahaaday maa shay yakfiini aniga igu filan wa yakfii baniya carruurtaydana ku filan bay tiriye wiilashayda wax nugu filan nama siiyo waan helaya ilaa maa shayga mooyaane akhadtu aan ka qaata min maalihi xoolihiisa xaggooda bikayri cilmihi isagoon ogeyn fa hal calaya korkayga ma yahay fii daalika qaadashadaa dhexdeeda min junaaxin wax dembi ah jeebkii oo khamiiska u meel surtay iyo qamiiska iyo eh, waxa weeyaan futashaariga iyo waxyaalahaasi xoogaa waxay ka hesho lacaga kala baxda oo baahida reerka ku awda fa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam khudii qaado min maalihi xoolihiisa bilmacruufi shay la ogyaho la ogyahay maa shay yakfiikii kugu filan adigayo ah, yakfiikii kugu filan wa yakfii baniikii wiilashaadana ku filan xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey nafaqada xaaska in la nafaqeeyo inay waajib tahay markaad xaaska gabar guursatid saddex shay waa waajib kugu noqonaysa saddexda waa min bay ka bilaabmaa meher gabadha meherkeeda inaad siisid aad ku mehersatay kun doolar toban kunoo shilin kun shilin allaha ka dhigo wixii gabadha aad ku mehersatay waa waajib inaad siisid ma la fahma ama hadda si ama hadhow gadaalka si kow meher marka min buu ka bilowdaa kan labaad waxa weeye maskan maskanku waa maxay maskiin ma aya waa maskan meelay degto yay waajib ku taha gabadha meel inuu dejiyo ninkay ku tahay gabadha inay ninka meel dejisa waajib kuma aha laakiin ninka waajib waxaa ku ah inuu gabadha meel degsado waa laba ayana min bay ka bilaabtaa maskan kan saddexaad waxa weye masruuf masruuf waa maxay waa biilkii waxay cuni lahayd waxay cabi lahayd waxa weeyaan waxaas waa inuu meel u saaro saddex soo maaha saddexdaba ninkay waajib ku tahay war labadan qof oo isguursatay oo isu baahanoo ayaba nin way u baahnaydoo gogosha way u baahnaydoo caruur way u baahnaydoo wehel iyo ninay isweheshadaan waa u baahnaydoo waana la isku barakoobay odayga maxaa gooni loo saara odayga intaba gooni bay kutaa waajibay ku tahay ayadana maxaa waajib ku ah odaygaas inay ka dambayso oo ka dambayso raaliya mudiica ay noqoto hadduu yidhahdo gurigaas yaan qofna iga soo gelin waa inaan qofna ka soo gelin qofna gurigayga iga soo gelin hadduu yidhahdo waxba gurigayga kama bixin karta hadduu yidhahdo maantao dhan ha soo bixin hadduu yidhahdo gurigeeda dhex jiro mala qodobkaa marka raggana gooni baa waxaa loo saaray takaaliif gabadhihina waxa weye gooni baa waxaa loo saaray takaaliif dee ninku tiisa hadduu ka soo baxo gabadhuna waa inay ka soo baxdo inay laakiin tiraahdo eh, meel deji meherkiina isii masaariiftana isii waxna kaa maqli mahayo ana amiirun wa anta amiir faman yasuuqu lximaar ana madaxweyne ana madaxweyneha ta dameerka yaa kaxaynahay oo maanta dhan laisku soo taagnaado ay maxkamadaha orodo dabaalnimo wey waxaas xaqaagana ka soo bax ka ninkaagana ka soo bax isaguna tiisana ha ka soo baxo xadiidku marka wuxuu inoo faa'iideynayaa nafaqada uu siinayaa intee la egta gabadha baa wax awoodiisa ku xiran hadduu nin ganacsato ah xoogaa jeebkuusa yahay gabadha si fiican ha u dhaqaalay hadduu dhexdhexaad yahay si wanaagsan ha u dhaqaalay hadduusan waxba haysan qutulyoomka maalinka wuxuu soo helo boqol shan hadduu maanta soo helo ha siiya gabadhoo si wanaagsan ha uga warqabo xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey gabadh ajannabiyada hadalkeeda inaad dhegaysataa inaysan xaaraamka ahayn wax wanaagsan hadday ka hadlayso nebigu gabadhan u dhegaysanaya hadalkeeda se hadal sheegi mayso waa ajanabi bay ka taha marka ayana waa dhegaysata kii nebiga asaguna waa dhegaysa calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey xaqii aad lahaydoo laguu diiday qofkii kuu diiday oon ka warqabin haddaad meel ka heshado aad qaadan maalan lacag baan kugu lahaa boqol kun oo dollar ah isii baan ku yidhi nag waad ii diidday boqolkii kun baad waxaad meel iska taallaan helo adigu aad dhigtay adigana kuuma uusan talagelina meel kale u watay waa qaadanhayaa marka hadhow boqolkayga isii anaa kugu lahaa bale macsalaam gabadhaan soo ninka masaariif waajiba kumaysan lahayn asna soo xoogaa wax kamaysan waayin asagoon ogeyn bay ka qaadata nabigu waa u fasaxantay alayh isalaatu wasalaam gabadhu ninka ma xamata mise ma xaman yah xan xan horta maxaa loo yaqaana xan waxaa loo yaqaanaa dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaa inaad ku sheegtid wuxuu dhibsanayo nin oday aho weliba oday dhaqameeda in lagu sheego waa bakhayl gacan adag oo markuu si kale wax looga waayo waa la xadaa ma ma sharaf bay u taha xan ma ku taha marka waa xan xantu marka noocaana waa bannaan taha shan jeer waxaa jira ay xantu bannaan tahay wlqadxu laysa biqiibatin fi sittatin mutadalimin mutadalimin wa mucarifin waxaa saddex jeer oo lix jeer waxaa jirta xantu ay xalaal tahay waa goorma xaq kugu cid ku lahayd markuu inta kuu diido aad ka sheeganaysid qofkaanu saasaan xolaasaan ku wuu iga diiday hebelow wax ka qabo ninkaa walaalkaaya igala hada waa mutadalim waa qof dulmi sheeganaya mucarif mucarif waa maxay qof baan damcan inaan kuu sheego markaasaan kuri ninkii hebel ahaa maanta arka markaasaad garan weyda hebel waa kee hebelkaan raba inaan kuu sheegaan ila waalaaiha lugna waalaaiha si kale waan ku garan war kii ayaan tinoo imaanayo ishii lugta laa soo garan maysid baan ku idhi soo qofka waxoogaa wax lagama sheegino ceebu leeyahy lama sheegin way bannaanta mutacarif qof waxaad aragta magaalada fasaad ka wada iyo xumaato oo kharibaad samaynayo khamro iyo balaago iyo kilaab balaayo meelo badan wax ka hadlaynaya ciddii aad is leedahay waxbay ka qaban kartaa baad u sheegaysa waxa leedahay qofkaas waxbuu kharibayaa magaalada ka qabo isagiina kuma oga waaxan waa bannaanta way bannaanta ayib arrimahaasuu xadiidku inoo faa'iideynaya can ummi salamata waxaa laga wariyay radia allahu canha laakiin waxaa la rabaa gabadho hadday ninkeeda wax ka qaadanaysa uusan ogeyn horta wuxuu wax macruuf inay yihiin xoolaba toban kun hadduu ka lahay tobankiiba qaata ka war macruuftaas maaha waa dhacday ninkaas waa moradoogta waa nin la dhacay wey laakiin wixii aysan asaga iyaduna ka maarmin asaguna uu waxa weeyaan ka maarmi karo reerkana dantiisa ah gurigana ay wax kaga qabanayso aysan daaro kale ka dhisan ayuu ta hadday ku gasho ka war habeenkii markuu jeebkiisa meel surta wuxuu ku jira hadday kala baxdo ayuu tana intay ku gashay ay gurya kaga dhisato soomaaliya iyo waxa noo distan ka war lama rabo saas waxa isaga dantiisa iyo guriga iyo waa inay waajibkii u gabay waa inay ku qabanayso can ummi salamata radia allahu canha waxaa laga wariyay anna rasuula llahi sal lla alay wasalam samica wuxuu maqlay jalabata khasmin rag doodaya buuqood buu maqla jalabadu waa buuqooda bibaabi xujratihi gurigii qolkiisa albaabkiisa fa kharaja wuu u soo baxay ilayhim ayaga xaggooda fa qaala wuxuu yidhi alaa inamaa ana anugu basharun bani aadan baana wa innamaa ya'tiinii waxaa ii imaanaya alkhasmu kuwa doodayo ishaysta falacalla bacdakum qaarkiinbaa waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu yahay ablaqa mid ka aftahansan min bacdin qaarka kale hadalka la kale dhiho og dadka qaar baa laga yaaba markay hadlaya inaad la yaabto si wax isugu aadinahayo fa axsabu markaan u maleeyo annahu kan hadalka badani saadiqun inuu ruu sheegayo oo fa aqdiya an u xukuma lahu asaga qadyadii faman ruuxii qadaytu aan u xukuma lahu asaga bixaqi muslimin qof muslima xaqi fa innamaa hiya ayadu qadiyadaasi qidcatun waa gabal oo min naari naar ah falyaxmil ha qaato ha iyada aw yadarha aw yadarha ama ha isaga tago ha haddaad isula kay timaadaan idinkoo is kala saar aad tirahdaan waxaan u dhegaysanaya wixii idinka muuqda kaan israhda xaqu u dhow yahay baan waxu xukumayaa waxaa dhici karta kan hadalkiisa quruxda badnaa wax loogu xukuma inuusan waxba lahaynba xaaraan buu qaata marka can cabdiraxmaan bni abi bakrata waxaa laga wariyey radi allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi kataba wuu qoray abii aabbahay aabbahay baa qoray wa katabtu waanan u qoray lahu asaga maxaa laga wadaa aabbahay waa yeeriyey weeye kataba wuu qoray abii aabbahay waxa laga wadaa wuu yeeriyey amla wa katabtu waan u qoray lahu asaga ilabnihi wiilkiisa cabdilaahi bni abi bakrata cabdulaahi ibni abiabubakar ma ninkan waa abibakrata nufayc ibnu xaris baa la yidhahdaa cabdilaahi bni abi bakrata wa huwa isaguna qaadi nin qaadiya ayuu ahaa ninkaas cabdullahi bn abibakr nin qaadiyu ahaa wa huwa isaguna qaadin wuxuu qaadi ka ahaa bisijitaan wuxuuna u xukumay allaa taxkum aabbaha kala saarin bayna tnayni laba ruux dhexdood wal xaal anta adiguna qadbaano aad tahay mid caraysan fa innii anugu samictu waxaan maqlay rasuulallahi rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay laa yaxkumu ma xukumo axadun qof bayna tnayni ama laa yaxkum yuusan xukumin axadun qof bayna tnayni laba is haysata dhexdood walxal huwa isaguna qadbaano mid caraysan u yahay wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd laa yaqdiyanna yuusan kala saarin xakamun mid wax kala saara bayna tnayni laba dhexdood wa huwa qadbaano isagoo caraysan caraysan keliya ma aha wax kasta oo keenaya qofkan xaakimkaahi inuusan hawshii si fiican uga bogan baa keenaya waxaa ka mid a ah, farxad asagoo ka badatay hadduu maanta soo fariiso dadka kala saar intuu qosqos lahayo dhalalaxda yahay baa laga yaabaa dadka hawshoodiiba inuu meel kaga dhaco waxaa laga yaabaa isagoo aad u murugaysan inuu haye dadka inta fiirfiiriya yirahdo haye socda oo qolo un u tuuro waxaa laga yaabaa asagoo gaajo xunu ku dhegan tahay inuu yirahdo haye soo fadhiista qalinka uu ku dugo wuxuusan u fiirsan oo ka baaraan degin waxaa laga yaabaa isagoo cabsida wadnuhu halkaa uu joogo rasaas maqlahayo li waddankii mudaaharaad baa ka bilowdo baqahaya haddii la yirahdo wax kala saara waa ishaynaa ka warran oo yirahda kan soo maaha kan soo maaha oo wixiiba inta kala garan waa isku dhex yaaciyo waxaa la rabaa adoo degan gaajaysnayn farxaddaadu zaa'id ahayn murugaysnayn dharagtu kawar dharagtu hadday inta kaa batay mar walbaad masquul u baahan tahay baad isla eedahay ilaahu caloosha waxa kaaga jiraba yaa ku dhaafiyaba mid dharagtu ka badatay ka sheegahayeen inuu yidhi ilahu labada daarood mid ii dir akhriyo adduun waa meeluu jiibsaduu laayah te dharagtu iska badiya halkaasan ka cuntadii kasoo ka baxaysaa kaa hadilaya dad kale xukun ka war maba neefsan kare maba hadli kare xaqdarra uu xukuma hayaa ayib marka wax kastoo keenaya qofka qaadiga ah inuusan xukumkan ka fiirsan ayaa hawshaas soo gelaya marka qadaha waxaa la rabaa qofku inu aad uga fiirsado sidaa ogeed bay waxay ohan jireen qofka qaadiga meesha uu dadka ku kala xukumaya magaalada bartankeeda meel santaraala waa inay noqoto laakiin hadday noqoto meesha magaalada ugu dambaysa uu subax inta soo kala suu soconaya shan saac imaanaya soo dhiidka saa ku haya waa nin baabaayo dhintayba can abi bakrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alaa unabi'ukum miyaanan idinka warramayn biakbari lkabaa'iri kuwa waaweyn midda kuwa ugu waaweyn dunuubta waaweyn talaatan saddex jeer buu nebigu sidaa yidhi maidiin sheega alaa unabiukum biakbar alkabaa'ir qulnaa waxaan nidhi balaa haa yaa rasuulallahi rasuulkii alla halkaa waxaa laga qaadan ardada marka casharka loo dhigayo keliya casharka noo akhriya inay ku yihahdaan maaha mararka qaarkood ardada su-aala dhex dhiga miyaanan idiin sheegayn taas nebi allow noo sheeg qaala wuxuu yidhi al ishraaku waa la wadaajin billaahi ilaahay cibaadadiisa cid kale lala wadaajiyo iyo xuquuqdiisa gaarka ah kow labo waa cuquuqulwaalideyni labada waalidoo caasi lagu noqdo waxaa ka mid a ah caasinimada inay ku tidhahdo hooyada ora jeergaanka biyo igu soo shub ee waanu kuu soo shubayna naga aamus soo caasi maa qof ducaysa ilmahaguna tabtaas hadhow kugu odhanaya maandhow ii imow haya waa kuu imaan doonaa uba imaan maysidba weligeena iska ilaaliya waalidka wax kasta uu kuu diro soo istaag hadduu ku yidhahdo waxaan ii qabo haya diyaar wax kasta salaad sunna adoo ku jira hadduu kuu yara ka waran waad ka baxaysaa salaadda waalidkaa baad u tegaysaa wa kaana wuxuu ahaa nebigu muttaki'an mid shiqilaysan ama dangiiga oo saa meel ugu tiirsan fajalasa wuu soo fariistay markuu labadaa qodob sheegay alshraaku bilahi iyo cuquuq lwaalidayn wuu jiifaya wuu soo fariistay fa qaala wuxuu yidhi alaa wa qowlu zuuri iyo hadalka beenta ah iyo wa shahaadatu zuuri markhaatiga beenta ah famaa zaala nebigu kama zuulin yukariru inuu ku celcelinaya haa eraygaas qowlu zuur iyo shahaadatu zuur ah xataa qulnaa ilaa aan nidhi leytahu alla muusakata iska aamuso oo maxay saa u leeyihiin nebigay u naxariisanayaan calayhi salaatu wasalaam oo shirkiga iyo cuquuqul ka weyn labadaana muxuu labadan markuu soo gaaray nebigu u fadhiista labadan dadku waa fududaystaa markhaatiga beenta iyo hadalka beenta waxyaalaha dadka ku xambaara xasad baa ka mid a ah. waxaa laga yaabaa qof aan waxba kaa galabsan oo xoogaa xasadnima intay qaada markhaati been inaad ku furtid ama reerkiin iyo kooda isku dhacsan oo been aad ka sheegtid weligaa iska ilaali can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi low yuctaa haddii la siin lahaa annaasu dadka bidacwaahum sheegashadooda qof walba wuxuu sheegtay haddii la siin lahaa la dacaa way sheegan lahayeen naasun dad dimaa'a rijaalin rag dhiigood iyo wa amwaalahum xoolahooda walaakina alyamiina dhaartu cala almuddaci kii wax sheeganaya dushii bay ahaata cala almuddacaa calayhi kii wax lagu sheeganaya dushii bay ahaata lafdigan muslim baa iska leh xadiidku marka wuxuu daliil u yahaa insaanka waxa weeyaan waxa uu sheeganayo uu leeyahay waxaasaan qofkaa ku leeyahay sheegashadiisaa keli ah wax laguma salayn karo waxaa la rabaa in la dhegaysto kan kaleetana la dhegaysto labada dhinacna dhegaysto bani aadamka haddii majaraha loo sii dayn lahaa rag baaba waxay odhan lahayeen qofkii la dilo hebel ahaa magtiisa anaa iska leh qisaastiisa anaa iska leh war see ku leedaha walaalkaa ma aha oo waalidkiis ma tihi oo laguma dardaarmin see ku leedaha maya waale sababta wuxuu u bartay wuxuu sheegtaba in la iska siiyo laakiin intaa keliya ma aha shareecadeenna waxay tidhi qofkii wax sheegta waxaa laga rabaa caddayn kii kaleetana dhaar baa laga rabaa wallahu aclam sala allahu wbaarak calaa nabiyina maxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin